bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin qala اlmualifu raximah اllahu tacaala wlama faraqtu min dikri اlmucrabi dakartu اlmabniya w anahu اladii yalzamu طariiqaة waaxida waxa weeyaan waxaan ku dhex jirnay isimkii aqsaamtiisi waxaa inoogu wardambeysay inuu musanifkuna yiri wa darbaani mucrabun waa mabniy marka mucrab iyo waxa lagu garanayo inuu asiga asal yahay nuqdada muhimkaa ah wuxuu iri musanifku waxaan mucrab uga bilaabay liannahu lasl qofka hadduu isim icraabo limaada acrabtahu lama dhihi karo liannahu waxaad leedahay an yucrab alismu huwa alaslu marka laysma weydiiye waxa weeyaan markaa tiraa isimkan waa mabni yaa waxay u baahan tahay limaada banayta hada اlismu waاlaslu fi asmaaءi اlcraab yaa lagu weydiin karaa marka inta mabniyaadka uu musanifka ka galay qeybta uu ka hadlay mabniyaadka sidii ibni maalig oo kale uguma uusan hadlin mabniga waatan soo tacriifinay oo aan niri wاlmabniyu huwa luzuumu aakhiri اlkalimati xaalata waaxida yaan soo niri craab tacriifkiisa laakiin su-aasha weyn oo in laisweydiiye ay tahay maadaama aan soo niri isimka waa mucrab limaada buniya اlismu waa isweydiin markaasaa waxaa laleeyahay musanifiinta qaarkood oo dhan way ka aamusaan laakiin ibnu malik ka shabahi اlwadciyi fi smay ji'tana wاlmacnawi fi mataa wa fi huna wa ka niyaabatan can اlficli bilaa ta'ahurin wa kaftiqaarin usila uu ku koobay isimka haddii la bineeyo imaa inuu loo bineey xarafka inuu shabahay oo laba xaraf isimka uu ka kooban yahay sida kam oo kale ama hal xaraf uu ka kooban yahay sida darabtu tadeed oo kale inuu yahay oo marka cilatu binaahi ay noqota anahu ashbaha alxarfa fi suura iyo inuu ka shabaha xarafkii isimkii ashbaha alxarfa fi lmacna mathalan isimkii inuu faaiday istifhaama kamid eh. istifhaam waxaa loogu talagalay xuruuf inay faaideyso sidii hamsada oo mathalan ataquumu ataqcudu oo kale ama hal marka istifhaam waxaa loogu talagalay inay xaraf faaideyso isim kastoo istifhaam faa'ideeyo ashbaha dalika alxarf inuu xaggaas macnaha ka shabaha inuu ka shabaha xagga iftiqaarka ah ka asmaai almawsuulaat iyo xayثu iyo duruufti iyo wixii lamid a waay لأna اlmawsuul daa'ima yaxtaaju ilىa silatihi w asmاء alati tudaafu daa'ima ida quطca canha اlmudaaf hiya muftaqira ilى اlmudaafu ilayh fatubna iftiqaarka kaas waa ama niyaabadii oo isimkii waxa weeyaan haddii waxa camalfalaya asalka ficil waay haddii la waayo xaraf inuu camal falo asmaau lafcaal waxaa loo kulahaa mabniya waxaa loo bineeyey baa laleeyahay eh, liannahaa naaiba can alficli alficlu alaslu fiih maxaa weeyaan albinaa marka macaanidaasaa asaas u ah in marka tacriif ilmabni aada garatid inaad garatid limaada buniya اlismu markaasaad leedahay likownihi qad ashbaha alxarfa maa wajhu shabahi اlismi biاlxarfi fi jihaad mutacadida min alasmaaءi ma ashbaha alxarfa fi الsuura oo wadciga mida lagu magacaabo wa minha ma ashbaha alxuruuf fi اlmacna wa minha ma ashbaha alxuruufa fi اliftiqaar wa minha ma ashbaha alafcaala fi niyaaba asbaabta asaasigu a inuu isimka la binaya kuwaasa asal u ah marka musanifka inta wuxuu noogaga sheegay aqsaamtii binaha horena matniga waa noogu soo sheegay intana wuu faahfaahinaya markaasuu uri walamaa faraqtu markan ka faaruqay min dikri lmucrabi dakartu lmabniya baan sheegay wa annahu mabnina waxa weeyaan aladii kii baa layidhaha isimkii yalzamu laazimayo dariiqatan waaxida dariiqa keligeed laasimayo walaa yatagayaru aakhiruhu aakhirkiisana usan bedelaynin bisababi maa yadkhulu calayhi waxa soo galaya sababteeda awgeedaan isku bedelaynin asiga hal xaala iska laasimaya huma qasamtuhu waan qeybi buu yihi ilaa arbacati aqsaamin mabniyin cala alkasri inaad aqsaamti kabajis ood ka badeshid waa heli kartaa ilaa arbacati aqsaamin maya arbacadii laga bedelaya mabniyin ilaa mabniyin cala kasri inuu yahay iyo mabniyun huwa mabniyun cala kasri intira labadaba mabniyin cala kasri mid kasra lagu bineeyo wa mabniyin cala fathi mid fatxa lagu bineeyo wa mabniyin cala dami wa mabniyin cala sukuun huma qasamtu lmabniya midka la bineeyo waan qeybiye cala alkasri ilaa qismayni qismin mutafaqin calayhi qismi laysku waafaqsan yahay inuu mabni cala alkasri uu yahay wa huwa haaulaai fa ina jamiica alcarab carabta dhammaanteeda min xijaaziyiina wa tamiimiyiin yaksiruuna aakhirahu aakhirkiisa way hoos dhigayaan fi jamiici alaxwaali axwaasha dhammaanteed sawaan kaana marfuucan aw mansuuban aw majruuran jaa haaulaai raaytu haaulaai maratu bihaaulaai leyl ayib wa qismin mukhtalifin fiihi qismina waa laysku khilaafsan yahay wahwa huwa xadaami wa qataami waay waa laba magacoo dumarka magacay leeyihiin iyo wa naxwihimaa oo min alaclaami kamid e calamyaasha almuanathati la taaniithiyey alaatiyati imaanaysay calaa wasni facaalku imaanaysay isim kasta oo magac dumareed ah oo calaa wasni facaal ku yimaado waa mabni iyo mucrab waayaa laisku khilaafsan yahay hadda xadaami qataami safaari wixii lamid ah oo dhan facaali bay ku yimaadeen minhum man yabniihi min alcarab wa minhum man yucribuhu ayb wa amsiyaan haddana sheegay <clears throat> amsi aradta bihi اlyowma idaa aradta bihi haddaad ula jeedid amsigii alyowma maalintii aladii qabla yowmika amsidaas marna waa la iطlaaqa likuli maa madaa lagala jeeda marna magac amsi waxay u tahay shaladii aan soo dhaafnay marka in kaana uriida biha alyowm aladii qabla yowmina huwa mucayan haddii amsi maa dahaba wa adbara min alayaam lagala jeedane waa shay oo bimacnaa nakira ah marka kuwaana waa laisku khilaafsan yahay buu yiri asaa marka khilaafkii noo cadaynayo fa amaa baabu xadaami wa naxwihi xadaami iyo wixii lamid e eh, fa ahlu lxijaazi yabnuunahu way binaynayaan cala lkasri bay ku binaynayaan muطlaqan yani fi jamiici alaxwaal fayaquuluuna waxay leeyihiin jaaatnii xadaami wa ra'aytu xadaami wa marartu bixadaami marka fiiri xadaami ta hore faacil weeyaan mabniu cala lkasri fi maxal rafcin mida dambo raأytu xadaami xadaami mafcuul bihi mabniu cala kasri fi maxali nasbi w marartu bxadaami albaa xarfu jar xadaami majruuru bilba mabniu cala kasri fi maxali jarin mabni saasay ku tahy maxaa loo binay waa marka marka waxaa laleeyahay horta qoladan waxay leeyihiin waa samaaci waay reer xijaaziyin wixii muanatha oona calam ah calىa wasni facaali ku yimaado waa mabni wa xujatuhum fi dalika anahu huwa اlmutalaqaa bihi can اlcarab wax kaloo xujo kaloo ay u haayaan ma jirto wa calىa dalika qowl shaaciri ku yimid falowla اlmuscijaatu min allayaali lamaa taraka alqaطa tiiba almanaami ida qaalat xadaami fasadiquuha faina alqowla maa qaalat xadaami wuxuu ri falowla almuscijaatu kuwa wax iscaajina haddayna jiri lahayn oo min alayaali habeenayaalka ka mid eh lamaa taraka alqataa shimbirka qata layraa kama tegi lahayn tiiba almanaami hurdada macaanteeda idaa qaalad xadaami hadday tiraahdo qowl hadday tiraha fasadiquuha u rumeeya fa ina alqowla qowl oo dhan maa qaalad xadaami xadaami gabadha la yihahda waxay tiraahdo waay habeenkii waxaa lagu yaqaanaa markaad kaligaa tahay cabsi kugu jirto ama cadow aad ka cabsanay ama xayawaan muftaris oo adiga inuu ku cuno aad ka cabsanaysid mugdina dhulka ay tahay wixii sidaan geed aba cadowgiia kuula muuqanay marka ninkan xaaladaas uu cabiraya markaasuu wuxuu iri habeenikii waxyaalaha cadowga kuula muuqanaya haddayna jiri lahayn shimbirada dhan madaxooday dhulka iska dhigi lahayen waa iska hurdi lahayen laakiin habeenkii oo dhan shimbirka intuu fiirinaya intuu fiirinaya cadow maa kugu soo dhow cadow maa ku geli rabo yuu isweydiinaya qofka cabsanaana sidaas oo kale waa marka waxaa laleeyahay waxa weeyaan xaala buu cabiraya qataa marka waa shimbir annaga mashaaikta waxay dhihi jiray dhabad marka hadda e, shuraaxda oo kale waa shimbir qooleyda shabaha qaطa marka aan dhabad la yihahda xayawaan weyn oo xataa digaaga buu kasii wan yahay marka falowla lmuscijaatu kuwa wax iscaajinaya haddayna ahaan lahayn min alayaali muscijaadko min alayaali kamid a ah, ama fi layaali ay tahay minti bimacnaa fi kuwa habeenkii dadka cabsi geliyo habeenkii ku dhex jira mugdiga hadaysan jiri lahayn lama taraka alqataa shimbirka qata la yidhaahdo kama tegi lahayn tiiba almanaami ee habeenkii hurdada macaan waxaa ka reebay muscijaadkaas cadow u malaynaya markuusaan yihahda inuu cadow soo dhow yahay caawo dhan marka saasuu usoo jeeda idaa qaalat xadaami haday tiraahdo qowlan hadday tiraahdo fasadiquuha u rumeey maxaa yeelay fa ina alqowla maa qaalad xadaami waxaa laleehay gaba run badan bay ahaan jirtay marka maalin baa waxaa layihi waxaa la dhihi jiray haakada yaquuluuna fi shuruux annaha kaanat tanduru min masaafati halaathati ayaam wa hada baciid kula lbucdi saddex maalmood meel laga soo socday wax ka arki jirtay marka eh, mar baa waxay tiri waxaan arkaa bay tiri cadow oo noo soo jihaysan oo noo soo socdo marka dadkii ayada la joogay oo cadowga ka cabsanaya hadday istikbaaraad kasta sameeyeen waxay sheegay wax oo tusinaya waa la waaye waxaa layihi waxa ay sheegay wax kama jirta saacada la fadhi saaca kale maalina la joogay wax waa la waaye marka layihi gabadhaa naga dhaaf waxay sheegaysa maanta way khaldan tahay marka lees dhigtay yaa cadowgii ay laheed ay ka digaysay buu yimid baa dadkii laayay markaasoo axadu shucaraa oo dadkii la laay kamid ahaa yaa wuxuu maanta wixii ka dambeeya gabadhaas waxayna tiraahdo aan qaadano haakada qaalu wallahu aclam marka idaa qaalat xadaami fasadiquuha fain alqowla maa qaalat xadaami walidaalika eh, waxaa beytkaas loo soo qaataa mithaal ahaan nin mathala caalim ah hadduu intuu wax ka hadlo dadka ay ku qabsadaan ee wixii asiga uu sheegay ay dhab noqoto y wxaa l ida qaalat xadaami fasadiquuha fain alqowla maa qaalat xadaami calaa kuli xaal fadakarahaa shaacirki waa sheegay xadaamidii fi lbeyti maratayni buu ku sheegay maksuuratan xaal ay tahay mid hoos dhigan maca anahaa xadaamidii iyadoo faacilun ah fiiri idaa qaalat xadaami uu yiri xadaamidaas waa faacil idaa qaalad xadaamu ala dhihi lahay waxaa loo hoos dhigay waa mabni laa yatagayar bitagayuri bidukhuuli cawaamil calayh xadaami faacil waa marka tan kalena waxaa lamidi maa qaalad xadaami faacil kale wa marka reer xijaaziyiin halkaasay ka baxeen luqadooda waxaa weyaan hiya luga alcaaliya layihah luqada sareysa waay kusoo degay waa luqada oo u sareysa xijaaj markaad maqashid waxaa lagala jeedaa madiina iyo maka iyo wamaa baynahumaa wamaa xawlahumaa iyo tuhaama ardadan hadeertaan oo hataa dhulkan januubiga oo maxaan ku yiraahdaa hadda yeman qeyb ka raacsan intaasaa xijaaj laisku dhihi jiray xijaaziin cagsigoodan reer tamiimiyiin waxawaa najdi dhulkan riyaad iyo qasiim iyo hadda sacuudiga bartankiisa ah reer tamiimaa la dhihi jira meeshas ay deganaa jireen marka luqadooda waa luqa min lugaati alcarab alfasiixa almuctamada laakinahaa laakina lugata alxijaazi afsaxu wa aclaa minha marka luqadaas halkaas ay martay reer tamim marka waa kana asiga hadda noo sheegay waftaraqat banu tamim firqatayn reer bani tamim laba firqay ku kala tageen reer xijaaziinay khilaafeen haba khilaafaane hadana lam yatafiquu calaa shay wax iga dhexdoodii asasii khilaafay fa bacduhum qaarkood reer tamiim yucribu daalika kulahu isim kasta oo calam ah dumarna calam u ah calaa wasni facaal ku yimid reer tamiim qaarkood kamida waa icraabayaan maxay icraabayaan bidami rafcan wa bilfatxi nasban wa jaran bimacnaa waxay ka dhigayaan maala yansarif yay ka dhigayaan hadaad aragti isimka haddii damo lagu godaya hoos dhigiisane fatxa ou noqdo maala yansarif wa fa yaquulu bacdigaas wuxuu leeyahay jaaatnii xadaamu marka xadaamu faacil marfuuc calaamatu rafci dama daahira mabni cala dami ma dheheysi bidami wa raaytu xadaama xadaama mafcuulu bihi mansuubu calaamatn fatxa daahiraad leedahay wa marartu bixadaama albaawu xarfu jar xadaama majruuru bilbaa wa calaamatu jarihi fatxa niyaabatan can kasri anahu ism lah nsarif wاlmaanicu lahu min asarfi alcalamiyatu walcadlu xadaamidan waxaa lagu leeyahay faacila laga keenay faacila oo xaadima xaadima qaaima ayay asalkeeda ahayd sidii oo cumar caamira looga keenay zufarna zaafira looga keenay ay tahay yaa leeyahy ciladanna waa cilo midna waa mid cilo xaqiiqi oo calamnimada cilada kalena waa cila taqdiiriya saasay reer bani tamiim leeyihin qaar kamid xaggaasay maraeen wa aktharuhum reer tamiim badigooda yafsilu wuxuu kala saarayaa bayna maa kaana aakhiruhu bayna maa isim eh, bayna maa shay kaana aakhiruhu aakhirkiisu ou yahay raa-an ama kaana aakhiruhu raa qaarkood waxay u kala bixinayen wax raac uu u dambeeyo ka wabaari oo kale oo ismu liqabiila ah wabaari ismu qabiila wa wa xadaari oo ismu likowkab ah wa safaari oo ismu limaa'in waxaa lamid dhafaara oo ismu libalda waa lamid fa yabniihi cala alkasri kalxijaaziyiina marka reer bani tamiim aktharkoodu waxaa weeyaan kuwa ecraabay waa yaryihiin laakiin say u badan yihiin reer bani tamiim asmaadan facaali ku timiday laba u kala bixiyeen waxra ay ugu dambayso iyo waxayna ugu dambeynin haddii isimkii facaali ku yimaado dumarna magaca u yahay ra'na na u dambeyso xijaaziyiintay mid noqdeenoo waxay ka dhigeen mabni siday xadaama u bineeyeen oo kale ayib marka fa ybniihi calى اkasri kaاlxijaaziyiina oo kale weeyaan ayb wamaa laysa aakhiruhu ra-an ay u kala bixiyeen qeybka labaad wuxuusan ra ugu dambeynin ka xadaami iyo wa qataami waay fa yucribuhu waa icraabaya icraaba maa laa yansarifu isim aan munsarif ahayn sidii loo icraabi lahay marka marka sadex saddex luqay u kala baxeen qeyb waxa weeyaan reer bani tamiim qeyb ka mid ah haba yaraadeene asmaadii facaali ku timid bisarfi nadar waxa aakhirkeeda u dambeeya idoon la fiirinaynin mucrab waaye icraab ism ladi laa yansarif ay caraabeen qeybna waxay leeyihiin ma ahane in simki ra ugu danbayso calaa wasni facaalna ku yimaado muanathna uu magac u yahay waxa weeyaan xijaaziyiintan kula midnahay waa mabni hadii ra u danbayn sida xadaami iyo qataamine waxa weeyaan waa mucrab lakin icraab alism aladi laa yansarif cilada ku jirtana waa calamnimo iyo cadli weeyaano facaaltan faacila laga keenay sidaasay leeyihiin wa amaa amsi lafdigaas amsi a idaa aradta bihi haddaad ula jeedid alyowma maalintii aladii yowmkoo qabla yowmika maalintaada ka horeey haddaad ula jeedid fa ahlulxijaazi yabnuunahu cala alkasri bay ku binaynayaan oo fa waxay leeyihiin madaa amsi baa tegay wactakaftu amsi baan ictikaafay wamaa ra'aytuu ma arkin mundu mud amsi bilkasri la akriyo fi laxwaali halaatha waxaa laleeyahay haddii amsidii ay ku jirto haddii loola jeeda maalinta oo maalinta hadda aad joogtid ka horeyso reer xijaaziyiin way binaynayaan ayib marka reer bani reer xijaaz waxaa isweydiin amsi maxaa loo bineey markaasaa le amsi waxay u bineeyeen waxa weeyaan waa isim oo shabahay al oo wax lagu tacriifi jiray liannahu amsi ayadoo al ay ku jirin yay macrifo waxay u noqotay shalidiina soo dhaaftoo mucayanka ahayd waxa wax lagu tacriifiyo isimkana al bay ahayd marka hada اlismu ashbaha adaata tacriif fabuniya lishabahihi alxarfa fi lmacna sidaasay ay reer xijaaziyiin leyihin dabcan reer xijaaziyiin dadkooda ma dhihin arintaas laakiin dadkii naxwiyiinta u raadiyeen sababta ay u bineeyeen amsi maxay tahay way isweydiiyeen sidaasay marka ay ku soo dhoweeyeen marka fiiri markii layidhaha amsi waa mabni waxay rabtaa qaacida la cogsisiiyo in qur-aan loo keeno ama in loo keeno carabtii horo qabla ikhtilaatihim bilcajam hadalkoodii oo isticmaaleen in la keeno marka qaala shaacirudaas waa daliil ithbaat calaa ana amsi mabniya cinda haaulaai alqowm qaala shaaciru manaca albaqaa'a taqalubu shamsi wa طuluucuhaa min xayثu laa tumsi wa طuluucuhaa xamraءa saafiyata wa guruubuhaa safraءa kalwarsi alyowma aclamu maa yajiiءu bihi wamadaa bifasli qadaa'ihi amsi wuxuu iri shaacirkii manaca albaqaa'a in adduunyada lagu baaqi ahaado waxaa reebo diiday taqalubu الshamsi qoraxda isbedbedelkeeda iyo wa tuluucuhaa iyada kasoo bixitaankeedo min xayثu laa tumsi meeshay ku galabaysatay meelan ahayn ay kasoo baxday i galabti qoraxdii waxaad arkay meelay u dhacday subixina cagsigeeday kasoo baxday meel kale oo macnaha galbeedkaay u dhacday subixina haddana bari bay kasoo baxday iyo wa tuluucahaa iyada soo dhalashadeedu yaa reebtay adduunya in lagu baaqi ahaado xamraa ay ay soo baxaysa markii soo baxaysana iyadoo gaduudan saafiyatan ee saafi ah markii soo baxaysa iyadoo gaduudan yay soo baxaysaa wa quruubuhaa yaa reebay dhicitaankeedoo safraa ayadoo oo macnaha boor leh kalwarsi oo zacfaraanka oo kale ah yacni waxyaalaha adduunyada loogu daliishanaa inaan lagu baaqi ahaanaynin qoraxda subax waxay soo baxay iyadoo gaduudanoo saafi ah subxina iyadoo galabtana waxay dhacaysaa iyadoo oo asfar ah lown waay ayb alyowma maanta aclamu waxaan ogahay maa yajiiu bihi waxuu la imaanaya baan ogahay wamadaa waxaa la tegay bifasli qadaa'ihi xugumkiisa go-aankiisana amsi baa la tegay ayb Eh, ninkan waxa weeyaan shaacirkan waxaa la yidhi hadirtan oo abyaadan tiriyay eh, wa shaacir oo jaahili a ah waay ayib wuxuu hadda suuraynayaa laba macno baa lagu tafsiirin karaa abyaadan iyada ah inay ulajeedadiisa ay tahay macnaha adduunyada inay baaqi ahalin waxaan u deliishanaynaa isbedelka ku soconayo marka waxaa luu leeyahay likulli xaadithin aw likuli xadathin laabudda lahu min muxdith qoraxdan soo baxayso anwaacdan isu bedelayso tagayurkan ku dhacay waxay u deli tahay makhluuqaadkan inay yihiin muxdath wax la soo dirisiiyey marka shay muxdath ane siduu asiga usoo bilowd weligiis baaqi ma noqonay marka albaaqi min asmaa اllahi tacaala wa huwa khaasu biاllahi tacaala marka hadda haddii ula jeedo waxaa loo daliishada adduunyada in lagu baaqi ahanayna isbedelkaan arkayn dhacayo wuxuu daliil u yahay inan lagu baaqi noqonaynin adduunyada waa hadal fiican wa hadduu u jeedo qoraxda naftigeeda yaaba mafaaci laga dhigaybo oo manaca albaqaa taqalub shamsi qoraxda isbedelkeedii yaaba diidaysa adduunyada in lagu baaqi noqdo cubaadu shamsi buu qofkaas noqonaya shamsada waxna ma baaqi yeesho waxna ma tagsiiso marka laakiin macna hadda u muuqdo annahu yastadilu calaa fanaa'i dunya bitaqalubi hadihi alkawaakib annayiraat ama qamar ha noqoto am shamsa ha noqoto isbedelka ku imaana waxay daliil u tahay annahaa yowman ma satadhab wa idaa dahabat dahaba man fi dunya qoraxdii haday tagto qamarkii uu tago waxaa waye kulligeed waa kawaakib kownkan aan ku noolnahayn waa jusu iyadana waa kowkab kala waa kawaakibta midkood haduu tago kulli waa la wada tegay marka btaqdiir اllahi tacaalى ida الshamsu kuwirat wa ida الnujuumu nkadarat wa ida اljibaalu suyirat wa ida اlcishaaru cuطilat waxa dhan waa weyaan hal mar bay la wada kharibaya manaca albaqaaءa adduunyada in lagu baaqi aado waxaa reebay taqalubu shamsi qoraxda isbedbedelkeeda iyo wa طuluucahaa soo bixitaankeedo min xayثu laa tumsi meeshay ku galabaysatay meelan ahayn ay kasoo baxday iyo wa طuluucahaa dhalashadeedo xamraa iyadoo gaduudan ay dhalatay saafiyatan iyo wa quruubuhaa idoo inay eh, waqruba dhicitaankeedu safraa ay dhacday safr bimacnaa calas oo kalaan idhaahdaa kalwarsi bimacnaa kazacfaraan annaga ah, geed waras layidhaahaan baa naqaana oo zacfaraankan wuu midib eg yahay markaasuu ri alyowma maanta aclamu waxaan ogahay maa yajiiu bihi wax dhex imaanay maanta waxa dhacay waan ogahay buuri liannahu anigaaba shaahid u ah meesha aada joogtid wixii ka dhexdhac waad og tahay wa madaa waxaa la tegay wuxuu la tegay amsi shalay bifasli qadaa'ihi xukumkiisa go-aankiisana shalay macnaha biqadaa'ihi alfaasil waay yacni shalay wixii dhacay go-aan dhacay waay oo aan dib laga soo celi karin hadda shalay wixii dhacay maa dib laga soo celin karaa maya macnaha waxaa weeye shalay go-aankiisa horey buu u tegay markaasuu iri fa amsi lafdigaas amsi a ah fi lbeyti faacilun buu yahay limadaa buu faacil u yahay wa madaa ficil maadi mabniyun calaa fatxa muqadara cala alalifi manaca midura tacaduru amsi faacil bifasli jaaru majru mutacaliqu biqadaai waay marka amsi faacil mabniyun cala kasri fi maxali rafcin ala fa amsi fi faacilun limadaa wa maksuurun waana hoos dhiganya kamaa tara waxay daliil u tahay inuu mabni yahay hadduu faacil ahaan lahay o mucrab uu ahaan lahay madaa amsu ala dhihi lahay reer bani reer xijaaziyin xaggaasay mareen amsi haddii lagala jeedo maalintii shalay na soo dhaaftay adaatu tacriifay shabahda mabni weeyaan intaasay ku reebeen waftaraqat banu tamiim firqatayni haddane reer bani tamiim laba qeybay kala noqdeen fa minhum man acrabahu qaar waxaa kamid e eh, qaar asiga ecraabay am sidii icraabay bidamati bay icraabeen rafcan wa bilfatxati bay icraabeen mutlaqan bimacnaa nasban wa jaran oo fa qaala bacdigaas wuxuu yidhi madaa amsu amsu faacil marfuuc calaamatu rafci dama daahira bidamati la akri wاctakaftu amsa amsa mafcuulu bihi mansuubu calaamatu fatxa daahira wamaa ra'aytuhu mud amsa in la yidhaahdo oo amsadaas markaas ay noqoto mud xarfu jar amsa majruura bmud wa calaamatu jarihi fatxa niyaabatan can kasri anahu ism lah yansarif wاlmaanicu lahu min asarfi alcalamiyatu wاlcadlu liannahu asalkeedi alamsi bay ahayd inay al ku jirto marka cadlina waa ku jiraa calamnimona waa ku jiraa saasaa keentay irahd markaasay waxay u deliishteen qoladan reer tamiim inay jirto reer xijaazow adinka beyt shicr haddaad daliishateen wa naxnu nastadilu calaykum bibeyti shicrin aakhar min shucaraa'ina qaala ashaaciru laqad ra'aytu cajaban mud amsa cajaa'izan mithla sacaala khamsa yaakulna maa fii raxlihina hamsa laa taraka allaahu lahuna dirsa walaa laqiina dahra ilaa tacsa ninkaasadaasuu yiri laqad ra-aytu waxaan arkay buu ri cajaban wax lala yaabo mud amsa laga soo bilaabo shalay laga soo bilaabo ama amsi yani fii amsi cajaa'izanaan arkay cajaa'iza waa maalansarif ay ahayd laakiin lidaruurati shicri liannahu mafaacila waay cajaa'izan aan arkay cajuuzooyin yani duqyaalo waay duqyaalo dumar ah lafdigii cajuuz waay wa ana cajuuzun wahaadaa baclii shaykhan cajuuz qofka dumarka cajuuzatun lama yiraahdo cajuuz waa mudakar lafdi ahaan mudakara ka tahay taa in la geliya ma banaano maca anahu muanatha laga jeedaa imraatun cajuuz a laleeyahay jamceeda cajaa-is waa marka cajaa-isan aan arkay mithla sacaala xaal ay lamid yihiin cajaa-istoo mithla sacaala dheh mithla sacaala jinnigii dumarkiisi oo kale ah ama yacni dumarka jinnigaoo saxarada ah khamsan xaal ay yihiin shan yaakulna cunaayo oo maa fii raxlihinna raradooda waxa ku jiro hamsan hoos u cunayo laa taraka allaahu ilaahay uguma taga buuri lahunna ayagee dirsan gows ay wax ku cunaan allah uguma tago walaa laqiina dahra zamankana kalama kulmaan ilaa tacsan halaag mooye marka maxalu shaahidka waxa weeyaan hadda fiiri mud oo xaraf jaar ah iyo amsi lagu jaray waxay ahayd haddii oo ay mabni tahay mud amsi a la dhihi lahay oo mabniyun cala alkasri fi maxali jarin oo reer xijaaziyin hadday ahaan lehed waa hoos dhignaan laheyd ko reer xijaaziyin ma ah inay mucrab tahayna waxaa kugu daliil ah mud amsa a ah la yidhi maalansarifaa ah laga dhigay liannahu caalamnimo iyo cadligaa ah ku jiro oo al bay awal ku jirtay oo al amsi bay ahayd lama dhihin al mud mud mudil amsa mudil amsi a la dhihi lahaa lama dhihin marka macduulatu min alamsi almucarafa maadaama yoom keligeed lagala jeedo marka waa luqatu tamiim sidaasay qabaan ayib wa minhum man acrabahu bidamati rafcan wa banaahu cala alkasri nasban wa jaran reer bani tamiim qeybkoodii labaad leann waxaan idhi firqatayn ay u kala tageen qole waxayna waa mucrab biicraabi alasmaa aladi laa yansarif qolana waxay yidhaahdeen amsi mucrab taaratan wa mabni taaratan ukhra mucrab fi xaalati الrafci wa mabni fi baqiyati اlaxwaal wa minhum min bani tamiim waxaa ka mid eh man acrabahu amsidi nin icraabay bidamati icraabi rafcan fi xaalati الrafci wa banaahu bineeye cala kasri ku binay nasban wa jaran oo marka waxaad leedahay jaaa mathala dahaba amsu amsu faacil marfuuc aad leedahay ayib maa raأaytuhu mundu markaa waxaad leedahay markii eh, mud amsi amsi majruur bmud mabni cal kasri fi maxali jarin eh, sidaas oo kale markaad nasbinaysid ayadana waa la mid oo waxaad leedahay markii ay ay mithaal ahaan ay ku jirto iyadoo mansuub ah wاctakaftu amsi yaad hadana leedahay mabniyun cala kasri fi maxali nasbin sidaas weeyaan wa zacama الzajaaji wuxuu sheegay ana min alcarabi waxaa kamid e man yabni amsi cala alfatxi nin oo amsi fatxa ku nisbaynayo wa anshada calayhi qowlahu buu markaas uu soo tiriyey inshaadka waxaa la yihahda an tanqula shicra ligayrika munshina waxa weya ninka shicirka tirinaya naftigiisa mud amsa uu yiri oo qola waxay leeyihiin uu sheegay ninkaas zajaaj la yihahdo mud xarfu jar amsa majruuru bimud mabniyun cala alfathi fi maxali jarina laleeyahay sidaasuu yiri waa qolo kale uu tilmaamo markaasuu yiri ibnu ibnu hishaam wuxuu iri wahwa wahmun waa waxa weyaan khalad waay ee carab saas tiri ma jirto qolada kor dhigtayne maalayansarifnimoay ku kordhigeen mebninimo kuma kordhigeen mucrab waay wasawaabu waxa weyaan maa qadamnaahu waxaan soo hormarinay oo min annahu asiga markuu mundu amse la yidhaahdo mucrabin inuu yahay gayru munsarifin aan gadgadoomaynin wa zacama bacduhum waxau sheegay anna amsa lafdigaas amse fi ah ficlun maadin inuu yahay wa faaciluhun mustatir ou yahay wa taqdiirune amsa almasaa amsaa ou galabaystay almasaa u galabta ay galabaysatay macnaha waa qoladaasaa ka roon qolada uu ninkan ka soo guuriyey zajaaj uu ka soo guuriyey uu ku wahmiyey intaas wuxuu ugu baxay waxaa weeyaan amsidii markaasuu musanifku yuri walamaa faraqtu markan faaruqay min dikri lmabniyi midkii lagu binay calalkasri lagu bineeyey markan ka faaruqay oo amsi iyo haaulaai kamid yihiin dakartu lmabniya cala midkii fatxa lagu binayaan ku xiji wa mahaltu waxaan ku miithaaliyey biaxada cashara iyo wa akhawaatihi aan ku miithaaliyey taquulu waxaad leedahay jaaanii axada cashara rajulan wa ra-aytu axada cashara rajulan wa marartu biaxada cashara rajulan bifatxi kalimatayni iyadoo labadii kalima la kordhigay fi laxwaali thalaatha saddexda xaalo oo markay faacil tahay jaaanii axada cashara axada cashara faacil muahar liannahu jaaa ficil maadi wa nuun lwiqaaya wa yaau lmutakalim mafcuulu bihi muqadam mabniyun cala sukuni fi maxali nasbin haddii jaaa la yihahda mutacadi waay ama mansuub binasci lkhaafid wa jaaa ilaya ay asalkeedii ahayd axada casharadaas hore faacil mabniyun calى fatxi اljuzayni fi maxali rafcin axada cashara raأytu axada cashara mafcuul bihi axada cashara mabniy calى fatxi اljuzayn fi maxali nasbin wahaakada marka maxaa loo bineeyey waataan hore usoo niri tarkiib masji ahaana loo bineeyey liannahu kelimada hore ayaa mida kale lagu tarkiibiyey haddii isimka uu murakab u noqdo min min min min anwaaci lmurakab maa huwa mabni sidaasaa loo hayaa baa marka sidii oo laa xawla isimkeeda iyo uu mabni u yahay liannahu yatarakabu liannahu mutarakibun laa iyo isimkeeda waxaa loo bineeyey tarakubkeeda maca laa oo sidii khamsata cashar oo kale yaa loo bineeyey marka tarkiibka wuxuu keenaa binahayuu keenaa sidaasaa laleeyahay ayib ilaa ithnay cashara mooye wakada mandhaha wakadaa taquulu في akhawaatihi oo axada cashara halaathata cashara arbacata cashar waa la wada mid ilaa ithnay cashara ithnay cashara maahine ama ithintay cashara waa isla mid fa ina alkalimata aluulaa minhu tucrabu bilalifi rafcan wa bilyaai nasban wa jaran waxaan hore eh, mar badan usoo sheegnay kutubtii aan soo akhrinay min mulxaqaati اlmuthana ithnaani ithintaani iyo kilaa iyo kiltaa marka waxay ahayd haddii la yidhaah jaaanii ithnaa cashar rajulan wa ra-aytu ithnaa cashar rajulan in ayadana la bineeya midaas sidii sidii axada cashar iyo talaatata cashar loo bineey laakiin carabti ma yeelin baa la yidhi sababta waxaa weeyaan ithnaadiya ecraabti la siiyey casharadina waxaa looga dhigay bimathaabati nuun alatii fi lmuthana <coughs> haddaa tiraa zaydani nuuntaas waxa weeyaan ciwad can tanwiini fi ismi mufrad waay marka maadaama ithnaani mulxaq ay tahay casharadii murakab loogama dhigin oo ithnaan kelimada ithnaani iyo cashara lays tarkiibiya ma ah kelimadii ithnaanigaa laga dhigi casharana waxaa loogaga dhigay dabaraacis oo nuuntii oo ithnaa oo zaydaani ku jirta bedelkeeda looga geliyay marka waa la icraaba oo markaa tiraahdeed jaaanii ithnaa cashar rajula jaaanii ficil iyo mafcuulu bihi muqadam ithnaa faacil muahar marfuucu calaamatu rafci alifu niyaabatan can dama liannahu mulxaqu bilmuthana marka ma dheheysi ithnaa mudaaf cashara ma dheheysi haddaad tiraahdi sidaas waxaad lamid tahay adoo yiri zaydani zaydaan mudaaf wa nuun mudaaf le adoo yiri wax yirina ma jiraan marka waxaad leedahay walafdu lcashara fi muqaabalati nuun alatii fi fi lmuthana zaydaani nuunteedoo la dhihi jiray wa nuuna ciwadun can tanwiin fi mufrada unbay lamid tahay ayib rajula waa tamyiiz wa ra'aytu ithnay cashara rajula ithnayntii mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nisbilya niyaabata can lfatxa liannahu mulxaqu bilmuthana casharadana fi muqaabalati nuun aad leedahay rajulanna waa lamid wa bithnay casharana sidaas ad ecraabisa wa inamaa lama astahni hadda musanifku wuxuu shaqo noogaga dhigay mar kastaba matnigiisa wuxuu ku sheegay iyo wuxuu leeyahay waxaan saas matnigu u iri waxaan saas u dhihi waaye waxa weeyaan khawfan min alistidraaki calayh in dad intay yimaadaan matnigiisa ay sharxaan kadibna ay yidhaahdaan sidaan waxaa ka habooneed inuu yidhaahdo ka cabsashadeeda iyo intuu sharxay buu haddana wixii ixtimaal lagu qabsanayo ka jawaabay markaasuu i wa inamaa lam astahni haada oo ma dhihin markii hore waxaan soo yidhi axada cashara wa akhwaatihi waa la bineeyaan idhi ma dhihin ilaa ithnaa cashar ma dhihin uu leeyahay wa inamaa lama astahni hada min iطlaaqi qowlii wa akhawaatihi liannanii aniga sa adkuru waxaan sheegi doonaa fii maa bacdu gadaal dambo ana thnayni wa thnatayni yucrabaani in la icraabi doono icraab المثنى muthanaha icraabtooda mutlaqan wa in rukiba casharaba ha wateeno hala dul saaro yani gadaal dambaan ka sheegi doonaa gadaalkaas dambo waxaan umalaynaa في baabi alcadad ooba kitaabka ugu dambeeyo yuu ku sheegi doonaa taas daraaddeed aan u dhaafay allahu aclam saas inuula jeedo walamaa faraqtu من ka المبني midkii lagu binay sheegitaankiisa cala alfatxi lagu binay dakartu lmabniya cala dami baan sheegay matnigii saasaan ku sheegay wa mahaltu waxaan ku miithaaliyey biqablu iyo wa bacdu wa ashartu waxaan ishaaray ilaa ana lahumaa inay leeyihiin arbaca xaalaatin afar xaalo afar xaalo inay leeyihiin si uma sheegin laakiin hadalkaygii waxaa laga fahmayaa in inan inaan ishaaray afar xaalo inay leeyihiin marka ishaaraadkii xagga aan ku sheegay baan hadda ku waadixinaa buu ku leeyahay ixdaahaa midood an yakuunaa inay yihiin waaye qablu i bacdudii mudaafayni kuwa la idaafay ay ilaa maa bacdahumaa fa yucrabaani nasbana lecraaba kordhigid cala darfiya lagu nasbiyo aw khafdan bimin in min lagu hoos dhigo marka bacdu iyo qablu waxay ka mid yihiin waxa darfnimo laazimo walaa yakhrujaani can اdharfiya ila fi xaala waaxida wa hiya fima idaa jura bimin haddii min lagu jara un bay darafka ka bixi karaan taquulu waxaad leedahay ji'tu waan imid ji'tuka waan kuu imiday qabla zaydin marka ji'tuka ficlu wa faacilu mafcuulu bih qabla darfu الzamaan mansuub wa calaamatu nasbi fatxa daahira qabla mudaaf zaydin mudaafun ilayh wa bacdahuna ayday ku cadfan tahay fatansibuhma calى darfiya wa min waxaad leedahay taquulu qad ji'tuka qabla zaydi wa bacdahu taquulu waxaad leedahay ji'tuka min qablihi wa min qablihi ji'tuka min qablihi wa min bacdihi fatakfiduhumaa waad hoos dhigaysaa bimin aad ku hoos dhigaysaa qaala allahu tacaala kadabat qablahum qowmu nuuxin taas waxay qablahum u tahay qabla zaydin ay laecraab tahay oo iyadoo mansuub calaa darfiya mithaal u tahay kadabat qablahum waxaa beenisay qowmu nuuxi nuux qowmkiisi qowmka hadda waxaa loo taaniithiyey liannahu waa jamcu taksiir jamcu taksiirka yajuusu fii ficlihi ataaniithu watadkiir qaamat arijaalu wa qaama arijaalu labada waa banaanta waxaa lamid eh, buu leeyahy fabiayi xadiithin bacda allahi wa aayaatihi yu'minuuna tanna bacdiga darfanimo a lagu nasbiyey ayib oo macnaha qabli iyo bacdigii ayagoo darafnimo lagu nasbiyey yay mithaal u tahay wa qaala allahu tacaala ilah wuxuu uri alam yaatihim nabau ladiina min qablihim aayadana waxay daliil u tahay qablidii oo min lagu jaray isim caadi noqdo darafnimadii ka baxday min xarfu jar qabli majruuru bimin wa calaamatu jari kasra daahira wkadalika min bacdi maa ahlakna alquruuna aluulaa min bacdidi iyadoo darafka ka baxday oo min lagu jaray xaaladaas waxaa weeyaan haddii duruufta la idaafeeyo ilaa maa bacdaha loo idaafeeyo laba xaalay leeyihiin ima an takuuna majruura wa ima an takuuna mansuuba cala darfiya labadaas xaalo waxay ku dhex jiraan in xaalada ay mudaaf ka yihiin alxaalat thaaniya an yuxdafa mudaafu ilayhi mudaafu ilayhi in la gooyo oo wayunwaa la niyeysta thubuutu lafdi lafdigiisana inuu sugan yahay fa yucrabaani waxaa la icraabaa alicraab almadkuur icraabtii hadda aan kuu soo sheegay xaaladii hore icraabteeday leeyihiin walaa yunawanaani laman tanwiininayo waxaan loo tanwiininaynin liniyati lidaafati idaafadaa la niyeysan yahay oo qabli iyo darfi iyo akhawaadkeeda fowq iyo taxt iyo yamiin iyo waxaasoo dhana lamid ah eh, mudaafu ilayhiga lafdiga waa laga gooy lafdiga waa ka maqan yahay laakiin waxaa la niyeystay lafdigii haba la gooyay inuu meeshii joogo marka waxaa loola dhaqmaa ayadoo la idaafay siday ahayd xaaladii horeo kale wadaalika ka qowli shaaciri wa min qabli naadaa kulu mawlan qaraabatan kula mawlى qaraabati famaa caطafat mawla calayhi اlcawaatifu w min qabli naadaa kulu mawla qaraabatan famaa caطafat mawla calayhi اlcawaatifu buuri w min qabli ay wa min qabli daalika midaas maalintaas maalin ka horeyso yow naadaa u naadiyey kulu mowlan saaxib dhammaantiis qaraabatan uu u naadiyey famaa catafat kuma ayna soo laabanin alcawaatifu kuwa soo laabto famaa catafat kuma soo laabanin yani shaacirka wuxuu ka hadlayaa nin buu macnaha geesinimuu ku tilmaamayaa qaraabadiisina inay dad xun yihiin marka w min qabli ay min qabli dalika yunaadaa naadiyey kulu mowlan e, saaxib dhammaantiisa qaraabatan uu u naadiyey mafcuulu bihi aan ka dhignay famaa caطafat uma aynan soo noqonin alcatfu waxaa la yidhaahdaa hadda marada hadda isku celisido catafa alizaala bacdahu calaa bacdin wixii marka la isku laabaa la yidhahda haddii xayawaankii intuu soo intuu ka taga maxaan ku irahdaa caruurtiisi oo kadib u soo cararo uu usoo laabtana caطafatu waay famaa caطafat kuma laabanin alcawaatifu mawlan kuma ayno ku soo laabanin uma turin calayhi cala almawla macnihii isma keeni karo liannahu calayhina mawley ka tarjumaysaa qolaa waxay yihahdeen mawlanta mara xaalaa la ecraaba mar waxay yihahdeen damiirkan calayhi uu bedel ka yahay laakiin sida wanaagsan in mowlan mafcuulu bihi laga dhigo calayhina shicirkaa loo keenay macno weyn meesha kuma laha ulajeedada waxa weeyaan hadda ka hor waxaa midaan ka xaalada maanta aan joogno waxaa ka horeysa oo u dhacday buu ku leeyahay xaalo oo nin kasta qaraabadiisa uu u yeertay ay dhacday qaraabadii inay dullaysay yacni xaaladii waa adkaatay qofkii si loo badbaadila waa laga cararay yaa cadaatay buu leeyahy marka wa min qabli naadaa kulu mawlan qaraabatan maxalu shaahidka waxa weeyaan min qabli hoos dhigaas waay minti waa xaraf jaar qabli majruuru bimin wa calaamatu jari kasra daahira maxaa loo icraabay لأnnna nawaynaa أna الmdaafa ilayhi w in xudifa lafda anahu mawjuudu oo macnihii markaa min qabli dalika ay tahay markaasuu musanifku wxuu ihi alriwaayaةu waxa weeyaan bkhafdi qabli qabli in lahoos dhigo bgayri tanwiinin oo la yihah min qabli la yihaahdo ay w min qabli dalika ay macnihii ka dhigan tahay oo daalikadaas oo mudaafu ilayhi ah lafdi ahaan way ka maqan tahay laakiin waa niyeysanay inay joogto faxudifa daalika waa la gooy min alafdi qoraalkia laga gooye wa qadarahu shaacirkiina waa qadaray may faxadafa shaacirkii wuu xadfay daalika buu xadfay min alafdi dhawaaqii wuu ka xadfay wa qadarahu waana qadaray haabitan inay joogtana waa ku qadaray wa qara'a aljaxdariyu waalcuqayliyu waxay akhriyeen lilaahi اlamru min qabli wa min bacdi bilkhafdi hoos dhig la akhri bigayri tanwiinin oo lagala jeeda min qabli اlgalabi wa min bacdihi faxadafa qaari'aas wuxuu xadfay almudaafa ilayhi algalabkii ou xadfay wa qadara wou qadaray wujuudahu joogitaankiisoo haabitan inuu sugan yahayna wuu qadaray qiraa'adaas qiraaa oo hadda qiraa'aadka la yaqaana ma aha walaa aduna qiraa'a sabciyana ma aha walaa aduna annaha xataa min alcashara marka qiraa'ada oo la xujaysanaya alcashara iyo qiraa'aadkaas waay waa maa fowqa alcashar waxaa weye qiraa'aad oo oo yani sanad ahaanteeda maa tawafara fiiha shuruud alqiraa'a ayib marka maxalushaahidka qiraa'adan lilaahi alamru min qabli haddii la yidhaahdo waxaa weeyaan lafdigii alghalab ahay yaa dhawaaqa ka xadfan laakiin inuu joogaa lagu qadara walidaalika icraabtii qabli sideedaa lagu baaqi yeelay alxaalaة thaalitثa an yuqطaca can اlidaafati in laga gooyo lafdan lafdigii meesha inuu ka maqan yahay in la niyeysto walaa yunwa mudaafu ilayhi mudaafu ilayhina aan la niyeysanin fayucrabaani ayda waxaa la icraabayaa alicraab almadkuura icraabtii aan soo sheegnaya la icraabaa walaakinahumaa yunawanaani waa la tanwiininayaa liannahumaa xiinaidin ismaani taamaani waa darafnimo way ka baxeen ka saa'iri asmaai nakiraat asmaada nakirada baaqigooday mid noqonayaan daraf iyo midna lama ecraabay fataquulu waxaad leedahay ji'tu qablanaan imid wa bacdanaan imid wa min qablin wa min bacdin aad leedahay ji'tuka ficlu waa faacilu mafcuulu bihi qabla macnaha darf caadi a ah waay mansuubu calaamatu nasbi fatxa daahira yaa laleeyahay idaafadii waa laga gooy lafdan wa macnan labadiiba waa ka maqan tahay marka walaa yunwa manaha laa yunwa laa lafdan walaa macnan wa calaa haadihi aluga ama calaa hada alwajhi qaala shaaciru fasaaqa liya sharaabu wa kuntu qabla akaadu ugasu bilmaai اlfuraati ama aqusu fasaaqa liya sharaabu buri sharaabkii baa ii socday oo igu socday wa kuntu qablan hori waxaan u ahay akaadu inan ku dhowaado aqusu inan ku margado bilmaai lfuraati biyihii webiga furaadka ahay oo macaanay inan ku margadaan hore ugu dhowaaday macnaha nin baa nin laga dilay wuxuu leeyahy intii ninkaa walaalkay la dilay aanan aanan qaadanin maxaan ku iraha thaarigiisii ama aanu aar gudin murugta iyo ciilka i hay heerku i gaari biyihii caadiga ahay oo nadiifka ahay inuu ku margadaan u dhawaaday laakiin markii aan asiga aan walaalkay aan usoo aar guday oo ninkii aan soo dilay biyihii baa igu socday buu kule waan qabuusaday markaa raashinkaa iga degay qofka waa anaga waan isticmaalnaa oon irahdaa raashinkii waa iga degi waaye marka dhuruuf ay kula soo gudboonaata aad u adag tii buu ka tarjumay fasaaqa liya sharaabu biyihii baa igu socday buuri wa kuntu qablan intaan wixii ka horreeyey waxaan ahay akaadu mid ku sigto akasu inan ku margado bilmaai furaati biyaha oo furaad webigiisa oo biyaha ugu nadiifsan inan ku margado yaan ku dhowaaday buu ri marka ulajeedada waxa waaye wa kuntu qablan qablantii mudaafki waa laga gooye lafdan wa taqdiiran waa laga gooye walidaalika ucriba nasban sidii asmaada sidii ood u dhihi lahayd wa kuntu rajulan rajulan khabaru kaana saad u dhihi lahayd qablan had waxaad leedahay khabaru kaana mansuubu calaamatu nasbi liannahu tadaasaa isimki ah sidaasaa loo icraabay wa qara'a bacduhum wuxuu akhriyey lilaahi alamru min qablin w min bacdi bilkhafdi hoos dhig la akhriya iyo wtanwiini min qabli hadii lidah waa khafdi tanwiin hadii liha qablin weeyaan waqara'a bacdhum hadduu ku yidhaahdo qiraa'a oo macnaha mutawaatir e ma ah laakiin waxaa weyaan musanifka hadda waa xujaysanaya qiraa'adada shaadka ah hadday casharada ku jirto waxaa weyaan luqada waa loo daliishanaya ayib wuxuu ri alxaalaة الraabica an yuxdafa almudaafu ilayh in mudaafu ilayhigii la gooyo wa yunwaa macnaahu macnihiisana la niyeysto duuna lafdihi lafdiga inuu meesha joogan aan la niyeysanin fa yubnayaani waa la binaynaa qablu io bacdigii xiina idin markaas cala dami baa lagu binaynayaa ka qiraa'ati sabca qiraa'adii mutawaatirka aheed waay lilaahi alamru min qablu wa min bacdu fiiri waa macaani hadeertaan aada u adag hadda min qabli wa min bacdu mudaafki wuu maqan yahay laakiin min qabli wa min bacdi haddii la yidhaahdo mudaafkaas maqan inuu joogaad ula dhaqmaysaa markaad min qablu aad tidhaahdid mudaafki lafdi ahaan ma joogo laakiin macno ahaan waa niyeysan tahay waa macaani oo aada u daqiiq ah weeyaan marka maxaad leedahay waxa weeyaan min xarfu jar markaas oo kale qablu majruuru bimin mabniyun cala dami fi maxali jarin yaad leedahay mabni wa intii kale mucrabay ahayd saddexdii xaaloo kale maxaa loo bineeyey liannaka qaطacta can اlmudaaf ilayh wa hiya muxtaaja ilayh fa hiya mushbihat lilxarfi fi اliftiqaari ila اlmudaafu ilayh sidaas le wa qowlii aniga qowlkayga matnigii aan ku soo iri wa akhawaatihimaa aradtu bihi waxaan ula jeedi markaan iri qablu wa bacdu wa akhawaatuhumaa markaan iri aradtu bihi waxaan ula jeeday asmaa aljihaati sit jihaadka lixda asmaadeeda oo macnaha ugu horeyso wa awalu maya iyo wa awalu baan ula jeedi dheh aradtu bihi waxaan ula jeeday asmaa aljihaati sit jihaadka oo oo lixda ah asmaadeeda iyo io wa awalu io wa duun io wa naxwuhuna aan ula jeeday wa naxwahuna marka fiiri jihaad siti waxaa weeyaan hadda qablu iyo bacdu jihaadka sitida waxaa waaye fowq iyo taxtu iyo amaam iyo khalf iyo maxaan ku iraahdaa yamiin iyo shimaal waxay la xugum yihiin qablu iyo bacdu ay la xugm waxaa kaloo lamid eh awalu iyo duun yaa lamid eh inkastoo jihaad aysan ahayn awal iyo duun jihaad ma aha oo jihooyin magacu ma aha laakiin icraabtay kala mid yihiin wa naxwahunna waa calu iyo wixii lamid awo ah kulligood waxaa la icraabaa afartii icraab oo qablu iyo bacdu aan u sheegnay yay la wadaagsanayaan intaasoo dhan qaala shaaciru wuxuu ri lacamruka maa adri wa inii la awjalu calىa ayinaa tacdu lmaniyatu awalu lacamrukan ku dhaartee waana khalade dadkan dabcan waa dad jaahiliyiin a ah waay inkastoo laleeyahy beytka macn bni aws ayaa iska leh almuhim qof bani aadam ah lacamruka laxayaatukan ku dhaartay ay lamid tahay laakiin qof ma banaan tahay inaad ku dhaaratid nin xayaatadiisa ama xayaatadada lacamri aad tirahda sharcan la lannahu haddii qof ka dhaaranaya man kaana xaalifan falyaxlif biاllahi w biasmaa'ih marka lacamruka hadda laakiin calى اctibaari maa kaana mashhuura cinda alcarabi qabla اlislaam way isku dhaara jireen aniga cumrigeygan ku dhaartay dhihi jireen marka lacamruka baan ku dhaartay maa adri ma ogi buu iri ninkaas wa inii aniga la awjalu mid cabsanaaba aan ahaadee calaa ayinaa midkeeneebaa tacdu lmaniyatu manida geerida ay ku soo degdegi doontaa awalu yacni ninaa wuxuu leeyahay niyahow anigii adiga dagaalkeena adigu waa usoo fakfakanay anigana dagaalkii ma rabiyo waan ka cabsanaya marka aydoo ay saas tahay aniga aanba dagaalka ka cabsade laakiin lama oga haddou dhacane aniga cabsana inaan dhimanaya lama ogo oo inaad iga hormartid aa dhici karta buu ku leeyahy marka niyow isdeji oo aniga sida nafta iyo nolosha u qadarina ila qadari oo waxaa dhici karta yaadan ku kadsoomin aniga aan dagaalka ka cabsanaya macnaheedii ma ah haddaan dagaalamo ina aniga kaa hor dhimanaya macnaheedi inaad adiga dhimatid aa dhici karto marka lacamruka baan ku dhaartay buu leeyahy ninkaas annaga dhihi mayno qof bani aadamna magaciisa ku dhaaran mayne maa adri aniga ma ogi wa inii aniga la awjalu aanba ahaada mid oo loo ugu cabsi badan aniga aanba aad u cabsadee ma ogi buu leeyahy calaa ayinaa midkeeneeba tacdu lmaniyatu manida ay ku soo boodi doonto awalu geerida ninkee midkeenna ay hore ku soo boodi doonto ma ogiye aniga cabsideyda aan cabsanaya macnaheeda inaan kaa hor dhimana ma ogi laakiin macnaha taasaa kusoo degdegin macno badanna waa loo sheegay beytka maxalu shaahidka waxa weeyaan awaludaas oo darafka ah oo mabniyun cala dami ah oo fii maxali nasbin laleeyahay ma dhihin calaa ayina tacdu lmaniyatu awala liannahu daraf haday tahay oo sidii qablan iyo bacdan layiri ma nasbinin marka awal buu yiri liannahu mudaafu ilayhigii buu niyeystay macno ahaan lafdi ahaanna wou gooye markaasaa ucribat biicraabi qowlihi tacaala lilaahi alamru min qablu wa min bacdu sidii loo icraabay oo kale yaa loo icraabay wa qaala aakhar mid kale wuxuu iri idaa ana lam uuman calayka walam yakun liqaa'uka ilaa min waraau waraau idaa ana aniga lam-uuman calayka haddii adiga korkaada aan lagugu aaminaynin adiga haddaanan adiga dushaada kaa aamin ahayn walam yakun liqaa'uka la kulankaadana ausan noqonin ilaa min waraau waraau ilaa aakhiri beyt beytkii weli macnihiisu waa dhiman yahay wuxuu leeniya habow haddaan aan kaa aamin noqon waayo calaa axadi almacaani weeyaan oo aniga markaan kuln aan kulanana aad iga fogaan waysood xagga iga tegi waysid wixii ka yimaada aniga ka mas-uul ma ihi oo kale macnihii ka dhiganta jawaabti waa maqanta marka ilaa min waraa waraa min oo xaraf jaar ah yaa waraadii gashay waraa waa daraf oo waxay kamid tahay jihaatu sit fiiri waxaa weeyaan khalf iyo waraa waa isku macno wa amaam iyo maxaan ku yidhaha xidaa iyo tilqaa iyo waxaas isku macno wa marka min oo xaraf jar aha ah gashay waraa'i ma dhihin waraa u yiri marka min xarfu jar waraau majruun bmin mabniu calaa dam fi maxali jarin a laleeyahy limaada liannahu xadafa almudaafa ilayhi lafdan wa nawaahu macnan oo qiraa'adii ay tahay oo ilaa min waraau waraau lilaahi alamru min qabl wa min bacdu yaa waxaa lamid tahay qowl shaacir ilaa min wara wara xagga craabtay kala mid tahay wallahu aclam wsala اllah wslm calى nabiyina mxamed w aalihi wصaxbihi ajmaciin